bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min ashuyuuخi akhiruhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cabdillahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamuhu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iq araxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala alihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis alkhamis wasituun min majaalisi iqraa'i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 waa xadiid kun sideed boqol iyo kow iyo kontonaad wacan abi hurayrata waxaa la wariyey abu hurayra radia allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul la rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem ayuha nnaasu wardadow ina allaha alla weyna ayibun waa wanaag badane wuuna wanaagsan yahay weeyaan laa yaqbalu ma aqbala ilaa ayiban wax wanaagsan ma in ma aqbala wa ina allaha alla weyne amara wuxuu faray almuminiina muminiinta wuxuu faray bimaa ayuu faray shay amara uu faray bihi isaga almursaliina mursaliinta faqaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusushiyey kuwii la soo dirayow kuluu cuna min ayibaati maa min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggood wax ka cuna weeyaan kuluu cuna min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggood wax ka cuna weeyaan oo waxyaabaha wanaagsan cuna wacmaluu shaqeeya saalixan camal wanaagsanna la imaado weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ayuha aladiina duulkii aamanuu allina birrumeeyow kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa wanaag badan wanaagsan rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay uma intaa kadib dakara wuu sheegay nabigeena calayhi salaatu salaam arajula nin ayuu sheegay oo yutiilu dheereeya asafara safarka musaafir dheer ah weeyaan ashcaa basaasan aqbara borowsan yamudu aqbarada waa qof boorlaho mxuu ahaa safar iyo dhibaato ku yimid yamudu taaga yadayhi labadiisa gacmoodna ila samaai samada ayuu taagayaa muxuu leey yaa rabbi yaa rab saas ayuu le weyaan wamacamhu wuxuu cunaa u quutaa xaraamun xaraam wamashrabu wuxuu cabaa xaraamun xaraam wamalbasu wuxuu cabana waa xaraamun xaraam weyaan waqudiya bilxaraam xaraam ayuu mxuu ahaa kuu nool yahay uu ku qadaya faana sideeba yustajaabu lahu looga ajiibaa rawahu muslim xadiidkan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddaynayaa in xalaasha ay tahay sifada ilaahay subxana wa tacala uu faray inay mu'miniinta ku sifoobaan rusushana saas ayaa la faray weeyaan wixii xalaal ah oo wanaagsan in la isticmaalo ilaahayna subxaana wa tacala waxaan xalaal ahayn inuusan ogolayn ayuu muxuu ahaa cadday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofka haddii marka aad si kasta waxyaabihii ducada lagu ajiibaya aad la imaado ha ahaatee uusan waxaa weeyaan eh, xalaal uusan quudanin in laga aqbala ducada way adkaanaysaa siduu nabigeena cadday sala allahu aleh ali wasalam xadiid kun boqol iyo toban iyo labaad wa canhu waxaa lagu radi allahu anhu qaala wuxuu yidhi hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam alaaatun saddex laa yukalimuhum allah alla lama hadla yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yusakiihim mana tahiro walaa yanduru ilayhim xaggoodana ma eega walahum iyagana cadaabun cadaab ay leeyihin aliimun mulimun xanuujiyo shaykhun qof oday ahoo zaanin dhili ah qof oday ah oo mxuu ah xumaan iyo faaxisho ku dhaca weeyaan iyo wa malikun boqor oo kadaabun beenaalo ah iyo caa'ilun qof faqiir ahoo mustakbirun haddana isweynaysiiyo oo ahlu kibir weeyaan rawaahu muslim alcaa'ilu alfaqiiru weeyaan saddexda qolo mid walba wax ku xambaarara maarka qofka odayga ah shahwadii iyo awooddii wmxuu aad baa u yaraatay marka xumaanta ku xambaaraysa zinadii waxyaabahaas waa khubhi jirkiisa ku jira weeyaan sidaa darteed ilah xaggiis ma fiiriyo lamana hadlo mana ahiro weeyaan qofka boqorka ahna wax ku xambaara inuu been sheega maxay tahay isaga ayaa muxuuaha dadkii iyo dalkiiba isaga ayaa maamul ka ah oo xukuma inuu been sheega marka maxaa ku qasbi weeyaan kadalika qofka faqiirka oo rafaadsan inuusan taago wax ku xambaara isna ma laha weeyaan lidalika saddexdaba ilaahay subxana wa tacala cuquubo dheeriya oo ka duwan dadka kaloo la ciqaabo ayuu muxuuaha dusha ka saaraya weeyaan xadiid kun sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad wa canhu abi hureyra waxaa lagu radi allahu tacala anu qal wuxu abu hureyra qaala rasul rasulka wuxuu ayxaanu webiga la yiha sayxaan iyo wa jayxaanu la yiha jayxaan labadaa webi waxay ku yeelaan armenia ay ku yeelaan weyaan bilaad alarman ayay ku yeelaan weyaan wlfuraatu furaat iyo waniilu webiga niil la yidha labadaa muxuuah webi furaat wuxuu ku yeelaa ciraaq waa kii marayay ilaa muxuuah suuriya iyo wuxuu isu sii mari ilaa turkiya weyaan waniilu niilna wuxuu ku yeelaa masar masar asalkiis waxaa weyaan qaybo ka mid ah, waxay ka baxdaa dhankan uganda qaybna etoobiya ka soo baxdaa masar ayuu maraa mar waa webiga dheer weyaan wlfuraatu webiga furaad la yihah waniilu webiga niil la yidhahdo kullun dhammaantood afartaba min anhaari iljanna webiyada jannada ayaa lagu dari doonaa ay ka yihiin weeyaan rawaahu muslim koley sidaan hadda ay yihiin dhoobadaan iyo waxyaabahan doonaan waa ka duwanaan doonaan laakiin inay muxuu ahay ka yihiin oo ay ka noqon doonaan ayuu nabigeena sheegay sala allahu aleh ali wasalam wacanhu waxaa abu hurayra qala wuxuu abu hurayra ahada rasul rasulka wuxuu qabtay sala allahu aleh ali wasalam ayuu qabta weeyaan faqaala wuxuu yidhi khalaq allaahu alla wuxuu abuuray aturbata carada ayuu uumay yowma asabti maalin sabtiga ayuu ilaahay carada uumay wa khalaqa fiiha wuxuu ku dhex uumay aljibaala buuraha yowma alaxadi maalinta axad ayuu uumay wa khalaqa ashajara geedna wuu uumay iyo geedaha ayuu uumay yowma alinayn maalinta isniinta ayuu rabbi uumay wa khalaqa almakruuha waxyaabaha la naca ayuu uumay yowma hulaa maalinta mxu talaadada ayuu rabbi abuuray weyaan wa khalaqa nuura nuurna wuxuu abuuray yowma alarbica maalinta arbacada ayuu abuuray wabaa wuu ku firdhiyey fiiha arlada dhexdeeda addawaaba daabooyinka iyo waxyaabahan dul socda yowma alkhamiisi maalinta khamiis ayuu rabbi ku dhex firdhiyey weyaan nool oo dul socdoo dhan ayuu rabbi ku dul firdhi weyaan wa khalaqa aadama nabi aadamna wuxuu uumay sala allahu calayhi wasalam bacda alcasri salaad casr kadib ayuu uumay rabbigeen min yowmi aljumcati maalinta jumca fii aakhiri alkhalqi khalqiga kan u dambeey ayuuna ahaa weyaan khalqiga kuwa u dambey ayuu ahaa fii aakhiri saacatin saacatan ugu dambaysay oo min anahar ayuuna rabbi umay fii maa bayna alcasri casrka intuu dhexaysayo ila leyl habeenka maqhribka iyuu lujeeda weyaan rawaahu muslim xadiidkan waa xadiid uu nabigeenna sala allahu aleh ali waslem laga soo wariyey waxaa ka hadlay nuqaadda iyo dadka xadiidka u yaqaano oo culamaau aljarx culimada ayada qayb ka mid a ah waxay ka hadleen xadiidkan ooy leeyihiin waa xadii sugnaantiisa wax ay ku jiraan weyaan axaadiis yar oo kooban oo waxaa jirta laga hadlay saxiix muslimka iyo bukhaariga ku yeella oo laga hadlay laakiin culimada dhammaan way ka jawaabeen arrinta ayada inayna jirin oo axaadiista ayada xadiis saxiix yihiin ay caddeeyeen weyaan xadiista ayada xadiis saxiixna yihiin ay caddeeyeen marka xadiidkan axaadiista ayada ayuu ka mid yahay weyaan imaam albahaqi caleyh raxmat ullah fii kitaabi wasifaat ay wuxuu soo arooriyey culimada qaar xadiidka naqdiga ay u soo jeediyeen sidoo kale shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah tafsiirka suurat alikhlaas iyo isna soo guuriyey laakiin guurinta iyada ah lama muxuu ahay badbaadinin oo arrin muxuu ahaa eh, liisu dhiibay ma noqonin weeyaan bal culimo badan uu ka mid yahay asheekh cabdiraxmaan almucallimi caleyh raxmatullah kitaabkiisa alanwaar alkaashifa la yidhaahdo iyo kutubo badan ay kaga hadleen culimadii weeyaan muxuu ahaa sheekh alalbani caleyh raxmat ullahna saasoo kale fi silsila saxiixa iyuu xadiidkan kaga hadlay marka waa xadiid saxiixa oo sugan insha allahu tacaala laakiin waxaa soo aroora marka macnihiisii ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu sheegay inuu samaawaadkii arlada ku uumay fii sittati ayaamin lix maalmood inuu ku uumay ayuu ilahay sheegay subxaana wa tacaala xadiidkaana wuxuu sheegayaa toddobada maalmood in midba hawl la qabtay oo maalin caradii ah maalin nuur ah maalin la nacabi ah maalin aadan la umay calayhi salaam wacalaa nabiyina wahaakada saas ayay muxuu ay caddaynaysaa marka arrinta ayada waxaa lagaga baxayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala samada iyo arlada guud ahaantooda uu muxuu ah lixdaas maalmood uumay kadibna uu ku ekaaday carshigo kadibna uu sabtigii hawshan kale oo muxuu ahaa eh, acmaashan tafaasiisha ah oo arladii sidii looga noolaan lahaa haddii guriga marka la dhiso oo kale tusaale ahaan oo la taago oo xataa la dhammaashatiro sooma baahna wax lagu saxdo sooma baahna waxaa weyaan wax lagu fariisto sooma baahna mxua waxyaaba badanoo qalabayn uma baahna toddobadan dambe marka uu nabigeenna sheega calayhi salaatu wasalaam waa toddobadii ka dambaysay lixdaas maalmood ama toddobadaa ka dambaysa weeyaan mana laazimna ma ahan in ayaamaha ay sinaadaan ayaamaha inay sinaadaan fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana mid waa konton kunoo sana midna alfa sana marka kadalika waxaan soo marnay hadda habeenadii aan soo dhaafnay dajaal markii aan ka hadlaynay oo nabigeennabigeen shegay sal sl afartanka maalmood maalin ka mid afartankaas maxay ahayd sanad oo kale ahayd midna maxay ahayd bil midna waxay ahayd usbuuc oo kale saas sooma ahayn marka ayaamihiyaa kala duwan marka ayaamta marka lagu leeyahay ha u fahmintaan laba iyo tobanka saacadood ah ee waa kala duwanta waa kala duwan yihiin weyaan waa kala duwan yihiin marka saa in loo ogaado ayaa muhiima ah. rabbigan subxaana wa tacala marka ayuu abuuray arlada iyo samaawaadka lixdaa maalmood kadibna istawa cala alcarshi arrintaana waxaa caddaynaa xadiis saxiix ah uu ku wariyey alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullahi fi sunan kubra uu ku wariyey sanad xasanna ah uu ku wariyey ayaa wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo alakhdar ibnu cijlaan ninka la yidhaahdo radi allahu cafwan ninka la yidhah abu hurayra radi allahu anhu ardaa ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna ayaa qabtay sal اllah alay slm gacantu i qabtay xadii xasana markaasaa wuxuu leeyahay abu hurayrow rabbigeen subxaana wa tacaala allah wuxuu khalqay samaawaadkii arrada iyo intuu dhexaysa wuxuu ku uumay lix maalmood lix maalmood maalmaheenna caadiga ha u fahmina yaanan loo fahmin waa ayaam ilaahay sayt u ogsoon yahy weeyaan intaa kadibna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku ekaaday carshigiisa maalinta toddobaad waa xadiid xasan oo alimaam annasaai fi sunan kubra kusoo saaray weyaan kadibna maalin toddobaad rabbi wuxuu ka ekaada carshigiisa kadibna caradii ayuu rabbi wuxuu uumay maalin sabtiga ah usbuuc horema usbuuc kale weyaan buurihiina wuxuu uumay maalinta axad ahayd geedihiina wuxuu uumay maalinta isniinta ahayd shartina wuxuu uumay waa waxyaaba ila nacaye maalinta talaatada ahayd nuurkana wuxuu uumay maalinta arbacada ahayd daabooyinka iyo wii ah, mxuu ahaa arlada dul socon lahaan ama dul socdayna khamiistuu uumay aadamna wuxuu uumay rabbi subxaana wa tacala maalinta jumca saacad u dambaysay ayuu uumay weeyaan salaadda casar waxaa kadib ayuu uumay wuxuu ka uumay arladan ayuu ka uumay nooc walba ay ahayd casaankeedii madowgeedii teeda wanaagsanee teeda xumeed nooc walba ayuu rabbi isku dardaray ayaa laga uumi weeyaan kadibna sidaa darteed ayaa bini aadamkani waxay noqdeen sidaas oo kale sida muxuu aha carrada ay tahay ayaa midabkii dabcigii xumaantii wanaagii ay u kala duumeen weyaan marka arinta marka waxaa gooyey xadiidkan nabigeena calayhi sala slam oo nabigeena ka sugan in rabbi subxaana wa tacaala uu samaawaadka iyo arlada guud ahaan uu u uumay lix maalmood kadibna carshiga ku ekaaday kadibna uu rabbi subxaana wa tacala usbuuc dambana sabtiga laga bilaabo ilaa jimcaha laga gaalin khalqigaas oo nabi aadam u dameeye calayhi salaa slam uu rabbi saas u kala tafsiiriyey u kala saaray weeyaan saas ayaa marka axaadiista aayadda qur-aanka iyo xadiiska haddii la dareemo inay muxuu ahaa ay eh, eh, ikhtilaaf iyo eh, aad ka imaana xadiidkan ayaa noo jamciyey weyaan oo nabigan uunoo sheegay sal allahu aleh ali waslem xadiid kun sideed boqol iyo konton i shanaad abi sulayman waxaa lagu yihi khalid ibn waliid radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi naam qaala wuxuu yidhi lama nqaacat qaala wuxuu yidhi laqad inqaacat waxaa go'day fii yaddii gacantaydu waxaa ku go'day yowma mu'ta dagaalkii mu'ta maalinta lagu dagaalamaayey tiscatu asyaafin sagaal seefood ayaa gacantayda ku go'day weyan gaaladaan kula dagaalamaayey famaa baqiya kuma soo harin fii yadi gacantayda ilaa safiixatun seef ballaarsan oo weliba naxiif ah oo yamaaniyatun yaman loo nisbeeyey oo dhanka yaman lagu sameeyey waxaan ahaynoo gacantayda kuso har lama arko weyaan intii kale way iga go'ayeen taas unbaad muxuu ahaa igu soo hartay ayuu leeyahay marka geesinimada khaalid bin waliid radia allahu tacala anhu arda iyo siduu muxuu ahaa islaamkan iyo difaacay ayaa xadiidkaana laga qaadana rawahu lbukhaari xadiidka kun sideed boqol iyo lix kontonaad wa can camr ibn caas radi allahu tacala canhu qaal anahu camr ibn caas samica wuxuu ka maqlay rasul rasulka al sal slm yquul isagoo leh idaa xakama hadduu xukuma alxaakimu qofka qaadiga ah oo faijtahada uu dadaalo wax alle wix awooddahayo tabar ay isu geeyo uma asaaba u asiibo xaakimka dee qaadi kaligii ma noqonaya qofku wax xukumo weeyaan faijtahada uu ijtihaada uma asaaba u asiiba falahu isaga wuxuu le ajraan laba ajr ayuu leeyahay wain xakama hadduu xukuma oo ijtahada uu dadaalo fa akhta u gafana falahu ajrun ajr ayuu leeyahay xadiidka waa muttafaqun calayh marka ijtihaadka qofka ijtihaada oo dadaala waa inuu noqdo ahlun lidalika inuu qof munaasab u ah oo cilmigeedii iyo caqligeedii iyo waayo aragnimadeedii iyo waxaa weya deganaanteedii iyo diyaanadeedii diinteedii iyo wixilah inuu noqdo ayaa laazim weyaan qofka iska dadaalaya inuu iska mxuu qof iska dhaha ma haboono weyaan xadid kun sideed boqol iyo toddobiyo kontonaad wa can caishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal l slm qala wuxuu yidhi alxuma qannada min fayxi jahanama jahanama holankeeda iyo kulaylkeeda daran xaggeeda ayuu ka ahaaday markii la qanada halkaas ay ka soo jeedaa weyaan faabriduuha ku qaboojiya mxuua qanada bilma biya ku qaboojiya muttafaqun caleh shukumaan qoyan iyo qofka in biyo lagu shubay iyo wamaa ilaa dalika ayaa loo bahanya muttafaqun caleyh xadiidka kun sideed boqol iyo sideed kontonaad wacanha waxaa la wariyay caaisha radi allahu tacala an ardaha um lmuminiin can inabi waxay ka wariyay sal slam qaala nabiga inuu yidhi man maata qofkii dhinto oo geeriyooda wa calayhi sawmun dushiisana soom lagu leeyahay saama canhu waxaa ka soom weliyuhu weligiis ayaa ka sooma weyaan qofkii weligiis ahaa ayaa ka soomi haddii qofka soon lagu lahaa uu geeriyoodo mutafaqun caleyh wlmukhtaaru sida la doortay ayuu le imaam nawwi caleh raxmatullah jawaazu sawmi soomka banaanidiisa weyaan caman maata qofkii geeriyooda wa calayhi dushiisana ayaa sawmu soom u ahaada weyaan lihada alxadiid xadiidkan awgii wاlmuraadu biاlweliyi weli waxaa loola jeeda alqariibu qofku u dhow weyaan kaana qof wax dhala ha noqdo oo dhaal qofkan la aw hayra waariin amidaan wax dhexayn ha noqdo weyaan intaba in waxaa weyaan ay ka soomi karaan ayaa laga qaadana ayuu leeyahy culimada qaar waxay qabaan soomka laga soomi kara soomu nadar inuu yahay laakiin sida muxuu ahaa e, asalka ah oo imaamkana uu maray waa qofka qofka qariibkiis uu ka soomi kara soon kastoo lagu leeyahay xadiis dhedheer baa marka caawa ku jirta cashirka oo dhowr ah xadiidku sideed boqol iyo sagaaliy kontonaad wacan awf xalawr ibni malikin ibni ufayl ana caaishata radi allahu tacala anhu ardaha xudiat waxaa loo sheegay oo la soo gaarsiiyey ana cabdallaahi ibna zubayr wiilka la cabdulahi bn zubayr oo saxaabada nabigeena ka mid ah sal slm yaa dhashay asmaa binta abi bakr walaasheed ay ka weyna yaa dhashay weyaan ayaa xudiat waxaa loo sheegay umnu min caaisha ana cabdallaahi ibna zubayr qaala inuu yidhi fii baycin iib aw caaa'in ama siisma oo actathu ay bixish caaishatu caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha beec ay beecisay wax ay gaday oy sii gaday amaba wax ay bixisay ayaa warbu buu ka sheegay warkii asaga ahay markii la gaarsiiyey cabdullahi bin zubayr ayaa war ka yidhi warkii asaga muxuu ka yidhi wallaahi baan ku dhaartay latantahiyana haka reebata haka reebtoonta oo haka reebtoonta caaishatu caaisha radia allahu taala an ardaha aw la axjuranna alayha ama waan sharaya oo mucaamalada ay fulisa qof aan raashid ahayn oonan muxuu ahay mucaamalada iyo waxyaabaha dadka aad kula dhaqmo amaba beec amaba soo gadasho waxyaabahaas qof laga jooji oo ilmihii yaryaraa iyo dadkii waalnaa iyo dadka sufahaada ahaayo muxuua aadka aanan waxooda u habaysan karin iyo kuwaasaan ku dari oo muxua xoolaheeda inay haddii ay iibiso ay gadmaynin ayaan dadku u sheegi haddii kale waxaa weeyaan hawshaa ka istaagto warkaas ayuu muxuu ahaa aan laga soo gaarsiiyey waa arrin khatara mogta arrin halisa ah weeyaan qaalat waxay tihi ahuwa qaala haada ma cabdulaahi bni zubayr baa warkaas aad ka soo yeedhay maanta anoo habaryartiisa oo booska aan jooga uu ogsoon yimi hadalkaas wuu ka soo yeeray qaala waxay idhi nacam ha qaalat waxay tihi huwa arrinta waxay tahay ama shaniga lilaahi alla inuu igu leeyahay calaya dushayda nadrun lilaahi alla igule calaya dushayda nadrun nadar buu igu leeyahay allaa ukalima inaanan la hadlin ibna zubayr ninka cabdillahi bn zubayr abadan weligay intaan noola weyaan juuq iyo jaaq inaan u dhihin oon afka ka xirta ilahay baa igule waana iga nadar halkaasay muxuu istaagtay umulminin radi allahu tacala an ardaha qof sahlan ma ahayn caaisha umlmumin radi allahu taala gabdhaha reer qureysheed gabadha ugu quruxdu badan oo ugu qiimaha badan oo waxaa weyaan ugu dadnimada badan ayay ahayd weyaan runtii qof caadi ma ahayn nabigeena alayh sala slam mawaaqifta istaagtay aad ka garanaysaan xitaa mar ay gabdhaha saxaabiyaadka oo nabigeena alay sl slam xaasiskiis ka gabar ay muxuu ahay waxyarashi sheegtay caaisha ayaa u baxday marka meel adag ay saartay markaasaa nabig wuxuu yidhi alay slat slam bintu abi bakrin miyaa taqaanaa gabadhan ina abi bakar wa qof sahlan u malayn saasuu nabig yidhi alayh slat marka qof saasu culus runtii dadnimo badan ayay ahayd radia allahu anhu arda waxaad ka garanaysaan axaadiista nabigeena dadka xifdiyey oo saxaabada ragga ahaa dadka ugu sarsare ay ku jirta weyaan ra'yigeed ad garanaysaan xataa dhiiggii sayid cumaan radia allahu anhu ardaha markii la raadinayey inkastoo arrin runtii eh, mxuu ahaa saxaabada dhexdooda arrin marta ay ahayd in laga hadla ay culimmada diidaan marka ayadood garanaysaa qof muxuu ahaa horkacay ciidankaas ayada iyo muxuu ahaa azubayr iyo raggii hor socday waad garanaysaa oy la socotay marka umuminin caaisha radi allahu tacala an qof sahlan ma ahayn qof diin iyo dadnimo ilaahay subxana wa tacala iskugu geeyey intaan ay kasii weynta inuu ilahay subxana wa tacala u doortay inay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku geeriyooda iyada oo muxua bagga ku haysa weeyaan in gurigiis gurigeeda lagu duuga radia allahu tacala an marka markaas waxay tihi huwa aniga wuxuu yahay lilaahi alla inuu igu leeyahy calay dushayda nadru nadar alla kal iman lahadin ibna zubayr abadan weligay fastashfaca ibnu zubayr ibnu zubayr ayaa erga dalbay in loo ergay ilayha iyada xiina aalat markay ku dheeraatay alhijratu hajiritaanka ka hajirta markay ku fogaatay ku dheeraatay in looga ergay ayuu dalbaday weyaan faqaalat waxay tihi laa wallaahi baan ku dhaartay laa ushaficu kama ergayeelay fiihi isaga axadan qof qof aan ka ergayeela oon shafaaco ka aqbala lama arko weyaan ibnu zubayr walaa ataxanau umana dembaabayo kumana dambaabay ilaa nadri nadarkaygana kuma dambaabayo weyaan cabdullahi bin zubayr intaan war ka dhegayso oo aan la hadlo nadarkaygana kuma dambaabayo weyaan falamaa aalamaa goortii aala u dheeraaday dalika aamuskaas iyo hijradaas cala bni zubayr cabdulahi bni zubayr uu ku dheeraaday radia allahu tacala canhum jamiican kalama wuxuu la hadlay almiswara ibnu mahrama ayuu la hadlay wa cabdaraxmaan ibnu aswad ayuu la hadlay ibnu cabdiyaquud wa qaala lahumaa wuxuu u yidhi radia allahu tacala canhuma anshudukuma waxaa idinku dhaarina allah alla weyne lama ay ilaa adhaltumaani waad ii gelisaan calaa caaishata radi allahu tacala an baan idinku dhaarinay caaisha mar un ii gurigeeda un mar igu tuuro habaryartay weyaan mar un mxua horgeeya mar un gurigeeda gudihiis igu tuura maxramay u tahay oo habaryar ay u tahay weyaan radia allahu tacala fa inaha ayada laa yaxilu uma bannaana laha ayada an tandira inay nadarto qatiicatii goyskayga oregoys inay ku nadarto uma bannaana weyaan faabala waxaa la soo qaabilay oo la soo baxay bihi isaga almiswaru wa cabduraxmaan ay la soo baxeen weyaan ibnu zubayr la soo baxeen soo raaceen soo wadeen weyaan xata ista'danaa ilaa ay ka fasax weydiistaan calaa caaishata caaisha ay fasax ka weydiistaan inay guriga soo galaan albaabka ay yimaadeen assalaamu calaykum ilmuminiin guriga ma soo galnaa xata ista'danaa ilaa ay ka fasax weydiistaan calaa caaishata radi allahu tacala anhu ardaha faqaala waxay yidhahdeen assalaamu calayki waraxmat اllahi wabarakaatuh anadkhulu markii ay salaameen kadib waxay yidhahdeen anadhulu ma soo galnaa qaalat waxay tihi caaishatu udkhuluu soo gala qaaluu waxay dhaheen kullunaa dhammaantanaga ma soo wada galnaa meesha far u laaban oo waxaa la socda ibnu zubayr oo la qarina weeyaan qaalat waxay tihi nacam ha soo gala kullukum dhammaantiin soo wada gala haddii ay ogaan lehed kama yeesheen laakiin waa loo qariyey tawriya ku dhacday walaa taclamuun mana ogsoona umilmumin hooyadana ma ogsoona ana macahumaa inay labadooda uu la socdo ana macahumaa inuu labadooda la socdo ibna zubayr cabdullahi bn zubayr radi allahu tacala falama dahaluu markii ay u galeen dahala ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu galay alxijaaba gandoobkii iyo daahi ayuu mxu gudaha u galay weyaan markiiba dalab factanaqa kadib wuxuu qorqoraysad ku dhegay caaishata radia allahu tacala canha arda ayuu dhab ku yidhi weyaan ila waa hooyadiis habriirtiis weyaan watafiqa wuxuu gudagalay marka yunaashiduha inuu mxuuaha alla ku dhaariyo oo yabkii u ooya ayuu gudagelay weyaan watafiqa wuxuu gudagelay almiswaru ninka maswar la yaro cabdiraxmaan labaod waxay guda galeen yunaashidaaniha inay mxaa iyagana ay hebiyaan oy alla ku dhaariyaan ilaa kallamathu inay la hadasho ayagana isna oohin iyo alla ku dhaarin iyo calaacal ayuu galay wuunuu ku dheganya mana daynaay iyagana mxuuaha dahayka xagga ayay ka dhawaaqaya leeyihiin mxuu ahay hooyey caaishoy saas yeel waxbaa ka diidin la hadal saasay leeyihin weyaan ayagona alla ku dhaarnay ilah baan kugu dhaarnay muxu hadalkiisa yeel ilaa kalamatu inay la hadasho waqabilat minhu haddii marba allo lagu dhaariyey isna uu ku dhegan yahay ma warbaa yeele marka nacam waqabilat minhu way ka aqbashay wayaquulaani waxay leeyihiin ayaga marka ina nabiya nabigeenna sala allahu aley wasalam wuxuu diiday camaa qad calimti shayga ad ogsoonta diiday oo min alhijrati dadka in laga haajiro ah muminiinta inay kala haajiraan nabiga siduu diiday waad garanaysaa kaama qarsoona umilmumin caaishoy walaa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslimna an yahjura inuu ka hajiro ahaa walaalkii fowqa alaain saddex muxuu ahaa layaalin habeen ka badan inuu ka hajiro looma ogola weyaan umana banaana falama akaruu markay ku badeen calaa caaishata min atadkirati xusuusinti iyo wataxriiji culaysaarka xaraj iyo culays in la geliyo oo mxuu arintii adiladii iyo mxuu ahaa qaraabadii iyo wixii aan banaanan iyo wax banaanaa sidii mxuu ahaa aad watabki ay oysa ayadna ayay guda gashay maxay xasuusinaysaa ballantii hijra nadarka ay gashay xasuusinaysaa wataqulu waxay leedahay innii aniga nadartu waan nadray wanadaru nadarkana shadiidun aad buu u daran yahay sahlan ma falam yazaala kama ayna zuulin oo kama ay tegin biha ayada xataa kallamat ilaa ay kallamat ay kala hadashay ibna zubayr cabdullahi bn zubayr kadibna waactaqad waxay xuraysay caaisha radia allahu tacala anhu ardaa fii nadriha nadarkeeda dalika ka asaga ah raqabatan afartan nafood ay xuraysay weyaan afartan qoor ay u xuraysay nadarka ay gashay darteed weyaan wa kaanat waxay ahayd markii dambe muddo dambe kadib tadkuru mid xasuusata nadarkeeda bacda dalika intaa kadib fatabkii markaasay ooyin jirtay xataa tabulla ilaa ay ka qoysa dumuucuhaa ilinteeda ay ka qoysa khimaarahaa mxuu aha khimaarkeeda iyo gambadii ay saarneed ilaa ay ka qoysa ayaa waxaa weyaan iyo mxuu ahaa eh, xijaabkii ay wadatay ay ay oyn jirtay weyaan radi allahu tacala anhu ardaha rawahu lbuhaari xadiidka marka macnihiis waa xadiid iska cad iska waadixa sida ummuminin caaisha radi allahu tacala anhu ardaha nadarka ay ugu dadaali jirtay afartan naf inay xurayso haddii nadarka uu muxuu ahay jabay ayay ku qasbanaatay wey radi allahu tacala anhu ardaha xadid kun sideed boqol iyo lixdanaad can cuqbata bni caamir radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal l slm kharaja u baxay ilaa qatla uxudin raggii shuhadada ahaa oo uxud lagu laayey ayuu u baxay fasallaa calayhim uu u ducooyey bacda amaani siniina sideed sana kadib ayuu nabigu u ducoy sal slm kalmuwadici mid sogootina lilaxyaai kuwa nool iyo walamwaad kuwa dhintay weyaan nabigeena ala sl sl markuu geeriyoon rabay oo geeridiis ay soo dhoweyd ayuu intuu u baxay magaalada madiina dhanka uxud u baxay ayuu dadkii shuhadada ahaa oo sayidu shuhada xamza uu muxuu ahay ku jiray ayuu nabiga soo salaamay salaadan marka salaad caadi oo salaatuljanaaze ma ahan duco weyaan ducada caadiga ahayd asalaamu calaykum أهل الdiyاr mن المسلمين والمؤمiنين وإna iن شhاء الله بكم لاaحقuun lalaaxiquun nasأl اllah lana wlakum alcaafiya iyo siyaaqdii kaleo soo aroortay siiqooyin kaleo soo arooray ayuu nabiga ugu duceeyey mid un ka mid weyan amaba guud ahaan buu ugu duceeyey sidaa darteed marka nabigeenna ducadaas markuu samaynayey sagootin ayuu ku jiray dadkii noolaana waa tii uu sagootiyey oo saxaabada nabigeena alai slat slam waa tii aad wixii ogaantay kula dardaarmay kadalika kuwan mxuu ahaa amwaadda ahaa oo shuhadaad ahayna saasoo kale in qof sagootina oo kale ayuu nabiga ahaa ayuu leeyahay weyan kal muwaddic mid sagootina laxyaa kuu nool walmaadku uu dhintay weyaan uma intaa kadib talaca nabiga wuxuu furay wuxuu furay ila almimbari ay cala almimbari mimbarka ayuu furay fa qaala wuxuu yidhi innii aniga innii aniga bayna aydiikum hortiinna ayaan faratun ceelalya idin ahay weeyaan wa ana anigana shahiidun ceelalyaha qofka xoolaha meelaha laga waraabiyo ugu sii hormara oo muxuu aha darkii iyo wixii biyaha ku cabi lahaayeen waxyaaba usii diyaariya weeyaan waana anigana shahiidun markhaati ayaan calaykum dushiina ku ahay weyaan wixii aad samaysaan waa idinku markhaati kacaya waina mawcidakum ballantiina waina mawcidakum waina mawcidakum meesha aanballantiina aan ku ballansanahayna alxawdu waa darka weeyaan xawdka nabigeena calayhi sala slam allahna waraabiya wainii anigana laanduru wainii aniga la anduru waan fiirna ilayhi isaga min maqaami hada booskan aan taaganahay ayaa darkii ayaan u jeedaa weyaan xawdka nabiga alai sla slm halkaanayaan ka arkaa wayan alahoy wainii aniga lastu ma ahi mid ka baqa calaykum dushiina idinkaga baqa an tushrikuu inaad shirka la timaadaan walaakin akhshaa waxaan ka baqaya calaykum dushiina addunya adduunyada an tanaafasuuha inaad ku tartantaan qaaluu waxay ihahdeen fakaanat waxay ahayd faqaala wuxuu yidhi saxaabigii cuqba ibnu caamir fakaanat waxay ahayd aakhiru nadratin aragti tii ugu dambaysay oo nadartuhaa aan fiiriyoon arka ilaa rasuuli rasulka alla sal slam dayma iyo damoosho aan damoodo nabigeenna calaih sla ugu dambaysay iyo fiiri aan fiiri tii ugu dambaysay ayay taa ahayd weyaan muttafaqun caleyh dib umaan nabig arkin ayuu leeyahay xadiidka wa fii riwaayatin walaakinii walaakinii aniga akhsha waxaan ka baqa calaykum dushiinna addunya addunyada an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan wa takhtatiluu aad isku laysaan oo fatahlikuu aad kama halaka say u halaagsameen man kaana qofki duulkii ahaaday qablakum hortiinna weeyaan qaala cuqbat wuxuu yidhi fakaana wuxuu ahaaday aakhira maa ra'aytu xaraka wuxuu dambeey fakaana wuxuu ahaaday aragtidaas aakhira maa shaykii ugu dambeey oo ra'aytu arkay rasul rasulka al sal l slm al mimbari ku dul arka weyaan wa fii riwayatin qaala wuxuu yidhi aniga faratun celalya ayaan lakum idinkii idiin ahay weyaan wa ana anigana shahiidun markhaati an calaykum dushiidin ku ahay wa innii anigana wallahi baan ku dhaartay la anduru waan fiirnaa ilaa xawdii darkayga alaan hadda ayaan fiirnaa weyaan wa innii anigana uctiitu waa liisiiyey mafaatixa khazaa'in alardi arlada bangiyadeeda furayaalkeedaa liisiiye weyaan khazaaintu waa bangiyada iyo waxyaabaha ku aasan iyo wuxuu rabbi dhexdayga iyo wanaag iyo mxuu ahaa nicmo iyo maal iyo adduun aw mafaatix alardi arlada furyaalkeeda faraha liigeliya weeyaan wa innii anigan wallahi baan ku dhaartay maa ahaafu calaykum idinkagama baqaya an tushrikuu bacdii inaad gadaashay shirka la timaadaan idinkaga baqaya walaakin warka lagu laabay ahaafu waxaan ka baqaya calaykum dushiina an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan kadibna idin halaagta sida noo soo hormartay walmuraadu bisalaati calaa qatla uxudin dadkii uxud lagu laayey salaada lagu tukanaa ujeedka nabiga ujeeda wuxuu yahay adducaau lahum mxuu ahaa waa duca loo duceeya nacam amaba uu saxaabiga sheegan kala jeedaa wayaan adducaau lahum waa duca loo duceeye laa alsalaatu almacruufa salaadii la yaqaanay oo salaatljanaasad ahayd ma ahan weeyaan xadiidkun siddeed boqol iyo kow iyo lixdanaad wacan abi zaydin waxaa la wari camr ibn akhtab alansaari radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi sallaa binaa waxaana dujiyey rasuululahi baana dujiyey sal sl alfajr salaata fajr wasacida kadibna wuxuu furay almimbara mimbarka ayuu fulay markuu nabi geeriyoon rabay u dhoweed weeyaan fakhaطabanaa wuu noo khudbeeyey xataa xadarat اduhra xata xadarat uhru uhurka ilaa ay kasoo xaadirta weyaan salaad duhur ay ka timaado oo laga gaar intaasuu nabigu khudbaynayay oodna wacdinayay khayr noo sheegay diinta noo sheegay fanazala wuu degay nabiga fasalla wuu tukaday uma sacida mimbara mimbarka ayuu nabiga koray lagama daalay nabi moxamed alai slat slam warkiisa iyo hadalkiisa qiimaha badan iyo xadiistiisa weyaan xata xadarat alcasru ilaa salaadda casr ay ka soo xaadirto uma nazala nabigu wuu degay fasalla wuu tukaday uma sacida wuu koray almimbara ayuu koray xata harabat ishamsu qoraxda ilaa ay ka dhacdo fa ahbaranaa nabigu wuxuu noo sheegay ayuu leeyahay ninka la yihahdo camar ibn alahtab maa kaana wixii ahaaday oo soo hormaray ayuu nabiga noo sheegay wamaa shay ayuu noo sheegay huwa isagaba kaa'inun ahaan doona ayuu noo sheegay faaclamunaa qofka nooga cilmiga badan marka wuxuu noqday uu yahay weyaan axfadunaa ka nooga xifdiga badan ayuu noqday weyaan ama uu yahay rawahu muslim marka nabigeena calayi slat slam khayr addunya iyo khayr aakhara kamuusan tegin wuu sheegay shar addunya shan aakharana nabiga cala sl slam kamuusan tegin wuu sheegay salaadda fajar ilaa muxuu ahay qoraxda ay ka dhacdintaasu xadiidkun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay ta caaisha qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal l slam man nadara qofku nadar an yutica allaha alla inuu ateeca falyutichu allaha ateeca weeyaan waman nadara qofkii nadar an yacsiya allaha alla inuu ku casiyana falaa yacsiyuusun ku casin rawahu lbukhaari xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad wacan umu shariikin waxaa lagu radi allahu tacala anha ana rasul rasulka sal slam amara wuxuu amray biqatli alwsaaqi wasaqa yaa yaqaan ya ilweyn haye magac kale qorato magac kale ya gorodax magac kale qallajiso magac kale mulac ma ku jira waa kaas marka meesha hartaan la aada ayib nabigeenna calayhi الsalaatu amaraha wuxuu faray biqatli alawsaaqi ilwyntaasi wii la midka inuu dilo inay disho ayuu nabiga faray sal slm iyo mulaci waxaad tidhahdaba iyo qorato iyo waxaad ku sheegtaba waa taqriiban markii aad wasaqada aad gasho waxaad arkaysaa waxyaaba badanoo kala duwan ayaad ku arkaysaa weyaan wa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa wasaqadaas wuxuu ahaa yanfuqu mid afuufa calaa ibraahiima nabi ibraahim markii la gubi rabay oo gaalkii namruud ahaa uu dabka ku ridaayey markii ayadeed ayuu mxuu ahaa afuufaya weyaan muttafaqun caleyh xadiidka kun sideed boqol iyo lix iyo afar iyo lixdanaad وan abi hurayraa radi alahu taala an arda qal u abi qala rasul wuxu yidhi sal slm man qatala qofka dila wasaqatan ilweynta qofka dila fii awli darbatin dhufashada iyo nabarka u horey ku dila falahu wuxuu le kada wakada intaas iyo intaas xasanatan ee wanaag ayuu leeyahay waman qatala qofku dila fi darbati aaniyata ku dhufashada labaad falahu kada wakada saas iyo saas ayuu le xasanatan ee wanaaga duuna اlأuulaa tii hore ka yar weeyaan wain qatalaha ku dila hadduu ku dila fi darbati aaaliati kudhufashada saddexaad falahu kada wakada sa oo xasanatan ayuu leeyahay nacam wafii riwaayatin man qatala qofka dila wasaqan wasaqa dila fii awali darbatin dhufashada u horraysa ku dila kutiba lahu waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol wanaag ayaa loo qoraa wafi aaniya tan labaadna duuna dalika boqolka wax ka yar ayaa loo qoraa wafi aaliati tan saddexaadna duuna dalika mxuu ahaa intaas in ka yar ayaa loo qoraa rawahu muslim oo xasana weyaan qaala luqat waxay alwasaqu alcidaamu waxaa weyaan tan weyn weyaan man saama abrasa qofkii ku sumoobo marka baras ay ku ridaysaa weyaan waaba hal culusoo aad u weyn oo dhib badan nacam xadiid kun sideed boqol iyo shan iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasuulka ale sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi laa tasadaqanna waan sadaqaysani on sadaqaysani bisadaqatin sadaqa ayaan la bixi fakharaja ninku wuu baxay oo bisadaqatin sadaqadiisa ayuu la baxay fawadaca wuxuu saaray ood u dhiibay yada fii yadi saariqin qoftuu gacantiisa muxuu ay saaray weyaan faasbaxuu waxay u waabariiseen yataxadauuna ayagoo sheekaysto maxay leeyihiin tusudiqa waxaa lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug baa lagu sadaqaystay fa qaala wuxuu yidhi allahuma allayu laka adiga ayaa alxamdu ayuu ku sugnaaday mahad laa tasadaqana haddana waan sadaqaysani bisadaqatin sadaqa ayaan sadaqaysanaya weyaan fakharaja wuxuu la baxay bisadaqatii sadaqadiisa fawadaca wuxuu saaray ood u dhiibay ood ku bixiyey fii yaddi haweenay dhilla ah ayuu muxuu aha gacanta u saaray weyaan faasbaxu waxay guda galeen dadkii yatxadauuna in ay sheekaystaan oo maxay leeyihiin tusaddiqa waxaa lagu sadaqaysta alleylata xali calaa zaaniyatin naag dhilla ayaa lagu sadaqaysta weyaan faqala wuxuu yidhi allahuma allayu laka alxamdu mahad aday kuu sugnaatay calaa zaaniyatin naag wax ku sadaqaysta adaa ku mahadsan weyaan laa tasadaqanna mar ma saddexaad waan sadaqaysana bisadaqatin sadaqaan la bixi faharaja wuxuu la baxay bisadaqatin sadaqadiisa ayuu la baxay fawadaxa kadibna wuxuu saaray uu u dhiibay fii yadi qaniyin qof ani oo taajir gacantiis ayuu saara weyaan faabaxuu way waa bariisteen yataxadauuna ayagoo sheekaysanaan tusudiqa calaa haniyin qof qani ayaa lagu sadaqaysta weyaan faqaala wuxuu yidhi allahuma allayu laka alxamdu calaa saariqin qofka tuuga ahoon ku sadaqaysta adaa ku mahadsan wa calaa zaaniyatin haweenayd zaaniyada on ku sadaqaysta adaa ku mahadsan wa calaa haniyin qofka taajirkana intaba adaa ku mahadsan weyan aan ku sadaqaystay fa utiya ninka waa loo yimaado faqiila waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaada miya calaa saariqin falacalahu waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu kaga dhowrsado can sariqatihi tuugnimadi inuu kaga dhowrsada laga yaaba baahi ay ugeynaysa tuugnimadiba wa ama zaaniyatu dhillada miya islaanta haweenayd dhilladahyd falacalla waxaa laga yaabaa tastacifa inay kaga dhowrsata can zinaha zinadeeda weeyaan wa ama alhaniyu qofka taajirka miya falacalla waxaa laga yaabaa an yactabira inuu ku waana qaato oo waxbixinta asna uu ku barta weeyaan oo fa yunfiqa uu ku nafaqeeyo uu ku bixiyo fa yunfiqa uu bixiyo mima shay uu ka bixiyo aataahu allah alla uu siiyey rawaahu albukhaari bilafdihi lafdigan imaam buhaari ayaa wariyey wamuslimuna bimacnaahu ayuu wari weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxuu yidhi abu hurayra kunaa xadiidkan wuxuu ka warramaya maxsharkii iyo qiyaamadii markii la istaagay ayuu ka warramaya waa xadiid yaro dheer laakiin aad uma dhib badno insha allahu tacala waanhu waxaa laga wariyay abu hurayra qala wuxuu yidhi kuna waxaan maca rasuuli rsulka alaala jirni sala allah alay slam fi dacwatin yeeritaan noola yeeray meel noogala yeero weliime ah ayaan joognay weyaan fa rufica ilayhi nabiga waxaa loo soo koryeelay oo loo soo qaaday adiraacu dhudhun ayaa nabiga loo soo dhiibay dhudhun oo hilib ayaa loo soo dhiibay wa kaanat waxay ahayd dhudhunta ama dhudhunka tucjibuhu mid cajabaysa oo nabiga mid uu jecel yahay ay ahayd weeyaan fanahasa kadibna nabiga wuu goostay minha iyada nahsatan goosasho hal mar ayuu saas u goostay weeyaan wa qaala wuxuu yidhi ana aniga sayid nnaasi dad sayidkooda ayaana yowma alqiyamati maalinta qiyama dadka anaa sayid waa weeyaan hal tadruuna ma garanaysaan mima dalik arrinkaasay ku dhacday miyaad garanaysaan dadka dhan maalinta yaamana sayid uu noqon doon ayuu nabig yidhi alah slat slam nacam eh, laakiin sababta ay ku noqonaysa ma garanaysaan in waxay ku dhacday ma garanaysaan yajmac allahu allah ayaa kulmiya alawaliina kuwa hore ayuu rabbi kulmiya subxana wa tacala walaahiriina kuwa dambe ayuu ku kulmiyaa fii saciidin waaxidin dadka wixoodii hore wixooda dambe ayaa fii saciidin bannaan lagu kulmiyaa waaxidin ee keliya hal meel ayaa laisugu keenaa weyaan fayanduruhum wuu fiirinaya annaadiru qofka fiiriye wayusmicuhum waxaa maqashiin kara addaci qofka dhawaaqana wuu maqashin karaa weyaan watadnuu minhu maxaa usoo dhawaan doonta ashamsu qoraxda usoo dhawaan doonta fayabluqu naasu dadka waxay gaarayaan waxaa gaari doona fayabluqu waxaa gaari doona annaasu dadka waxaa gaari doona min alhami xagga murugta murugada iyo walkarbi xagga kurbada iyo dhibaatada maa laa yutiiquuna waxayna awoodi karin walaa yataxamaluuna ayna u dul qaadan karin weyaan oy dhabarka uridin karin fayaquulu naasu dadku waxay leeyihiin alaa tarawna miyaadan arkaynin ilaa maa antum fiihi miyaadan fiirnayn ood raadinaynin man qof yashfacu idin argey lakum adinka ilaa rabbikum rabbigiin idinkiiga argey maad raadisaan waxaad u fadhidaan meesha waxay idin hay waad aragtaan ayagaa is fayaquulu wuxuu dhahayaa bacdu annaasi dadka qaarkood waxay dhahayaan libacdin marka kale abuukum aabbihiin aadamu sala allahu calayhi wasalam ayaan u taga weyaan ay aabaakum aadam wayatuuna way u tagayaan marka fayaquuluun waxay leeyihiin yaa aadamu aadamu anta adiga ayaa abulbashari basharkaoo dhan ah waxaa weeyaan eh, aabba u ah weyaan khalqigoo dhan bini aadamkao dhan cafwan khalaqaka allahu allah ayaa ku umay biyadihi gacantiisa kugu uumay kugu abuuray weyaan wanafakha wuu ku afuufay fiika adiga dhexdaada min ruuxihi ruuxdiisa kugu afuufay weyaan wa amara almalaa'ikata malaigtan wuxuu faray inay ku sujuudaan fasajaduu laka way ku sujuudeen weyaan waaskanaka aljannata janna ayuu ku dejiyey alaa tashfacu lana maad nooga ergeysid ilaa rabbika rabbiga maad nooga ergeysid weyaan alaa tara miyaadan arkayn maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay wamaa balaanaa waxayna gaaray wamaa balagnaa waxaan gaarnay oo dhibaato ah wamaa waxaan gaarnay oo dhibaato ah faqaala wuxuu yidhi wuxuu dhihi doonaa macnaheeda wayaan ina rabbii rabbigay qadiba wuu carooday qadaban caro oo lam yaqdab uusan caroonin qablahu hortii milahu isagoo kale walaa yaqdab uusan caroon doonin bacdahu gadaashiina milahu isagoo kale wainahu rabbi nahaani wuxuu iga reebay can shajarati geedkii ayuu jannada dhexdeeda iga reebay weyaan walaa taqraba hadi shajara waa tii la yidhi weyaan wainahu rabbi nahaani wuxuu iga reebay can shajarati geedkii ayuu iga reebay facasaytu rabbi waan ku caasiyey nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda hawl kale ma hayo tayda ayuu daran idhabuu ilaa hayri qof aan anigahan aada weeyaan idhabuu ilaa nuuxin nabi nuux aada ayuu le marka fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa nuuxu nuuxow anta adiga awalu rusul rusushkii u horreey ayaa tahay ilaa ahli lardi arlada mxuu ahay ahalkeeda loo soo diro waqad samaaka allahu allah wuxuu kuugu magacaabay cabdan adoon shakuuran shukrin badan weeyaan alaa tara miyaadan arkaynin ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay alaa tara miyaadan arkaynin ilaa maa balaqnaa waxaan gaarno dhibaato ah alaa tashfacu lanaa maad noo ergeysid ilaa rabbika rabbigaa noogu ergeysid weeyaan fayaquulu wuxuu leeyay ina rabbii rabbigay qadiba u carooday alyowma maanta adaban caro ayuu carooday lam yaqlab uusan caroon qablahu horti milahu isagoo kale walan yaqlaba uusan caroon doonin bacdahu gadaashi milahu isagoo kale wainahu rabbi qad kaanat wainahu shaniya qad kaanat lii waxaa ii sugna dacwatun habaar oo dacawtu aan ku habaaray biha iyada calaa qowmi qoladaydaaan ku habaaray waxay ahayd rabbi laa tadar naam cala nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda ayuu dhihi doonaa idhabuu aada ilaa hayri qof aniga aan ahayn aada idhabuu ilaa ibraahim u taga nabi ibraahim u taga fayatuuna waxay u tagayaan ibraahiima ay u tagayaan fayaquuluun waxay dhahayaan yaa ibraahiimu ibraahiimu anta adiga nabiyullaahi nabiga allah ta wa khaliiluhu alla wadaagiisii kii u jeclaay ayaata weyaan oo min ahli ardi ardada uu muxuu ahay wadaagga ka dhigtay ishfac lanaa noo shaic ilaa rabbika rabbigaa nooga shaiic weyaan alaa tara mayaadan dhididka ayaa markii dambe dadka qaar u gaari doona ilaa halkaa uu ka xakamayo qaar wuxuu u gaarayaa halkaas qaar wuxuu u gaarayaa moxoga qaar wuxuu u gaarayaa jilbaha qaar aqawiyada u gaaraya saas weyaan ninka ugu hooseey kaa weyaan dhammaan caraqii gudaha dhulka wuxuu galayaa muddo dheer kadibna uu soo baxaya <clears throat> markay aradii dharagto weyaan nacam fayaatuuna ibraahiima bay u tagayaan fayaquuluun waxay dhahayaan yaa ibraahiimu anta adiga nabiyullahi baat wa khaliilu baatahay min ahli ardi ishfac lana noo ergey ilaa rabbika rabbiga ala tara miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fayaquulu lahum wuxuu dhahayaa ina rabbii rabbigii qad qadiba wuu carooday lyowma man taqadaban calay uu carooday lam yaqdab uusan caroon qablahu hortii milahu isagoo kale walan yaqdab uusan caroon doonin bacdahu milahu isagoo kale inii aniga kuntu waxaan ay kadabtu mid been sheegay alaaa kadibaatin saddex beenood maxay saddexda beenood inii saqiimun bal facalahu kabiiruhum iyo tii kale maxay ahayd ukhtii ya saddexdaas ayay ahayd weeyaan markii la yidhi asnaamtii yaa sidaan yeelay bal facalu kabiirum ayuu yidhi been suuradeed waa ilada laakiin been oo muxuu ahaa loo qasday ama been beenihii cadigeed maaha markii waxaa weeyaan inii saqiimun inuu xanuunsan yahan uu sheegay mana xanuunsane maalintii ay bannaanka baxayeen oo aadayeen meeyihii mxuu cibaadadoodii iyo ciiddoodii ay u baxayeen tii saddexaadna waxay ahayd markii saara markii muxuu ahaa eh, eh, cafwan umma isxaaq umma isxaaq saaro soomahayn aad mxua masar yimid isagoo mxua muhaajirah oo soo haajiray kadibna uu ninkii boqorka ahoo daalimka uu gabadha qabsaday kadibna wuxuu ku yidhi ibraahim haddii aad gaalkaad ku qabsado ood meesha u tagto waxaad tidhahdaa walaalkay dhah weeyaan saas ku dhah oo walaalkay ilan qof kale maanta oo walaalno ah lama arko ayuu ku yidhi saddexdaas beenood ayaan sheegay ayuu leeyahay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam calaa nabiyina nacam kullina tawriye ayaa ahayd weyaan tawriye ayaa ahayd ee been murtaxan may ahayn nacam sarbee bay ahayd inii ani kuntu waxaana kadabtu mid been sheegay alaaa kadibaatin saddex beenood ayaan sheegay nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda idhabuu aada ilaa hayri aniga midaan ahayn aada idhabuu aada ilaa muusa nabi muuse aadan fayatuuna muusa bay u imaanayaan fayaquulun waxay leeyihin ya muusa muusow anta adiga rasuululahi baa tahay fadalaka allahu alla ayaa muxuu kugu fadli badnaysiiyey oo kugu qiima yeelay birisaalaati risaalooyinkiisa iyo wa bikalaamihi hadalkiisa cala annaas dadka muxuu ahaa ayaad kaaga fadli badnaysiin weyaan ishfac lana noo ergey ilaa rabbika rabbigaa noogu ergay alaa tara miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku sugannaho dhibaata soo ma jeedid weeyaan fayaquulu wuxuu dhihi doonaa ina rabbii rabbigii qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban cara yuu carooday oo lam yaqdab uusan caronin qablahu horti milahu isagoo kale walan yaqlab uusan caroon doonin mil bacdahu gadaashiina milahu isagoo kale wa innii anigana qad qataltu waan dilay nafsan naf ayaan dilay lam umar aanan lii falin biqatliha inaan dilo fawakazahu muusa faqadaa calayh waa ninkii muxuu ahaa saas ay ku dhacday nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda idhabuu aada ilaa hayri qofaan aniga ahayn idhabuu aada ilaa ciisa nabi ciise aada fayatuuna ciisa way imaanayan fayaquuluuna waxay leeyihin ya ciisa anta rasuullah rasuulka allaata wa kelimatuhu kelimadiisa ayaatoo alqaha uu ku tuuray ilaa maryama maryama albatuul wa ruuxun ruux oo minhu min allahi ka ahaata ayaata weeyaan wa kallamta waad la hadashay annaas dadka aad la hadashay filmahdi adoo dhabta ku jira oo canug yar aad la hadashay weyaan oo markaa dhashay ishfacnoo ergey lana ilaa rabbika rabbigaa noogu cadaabkana iyo dhibka hanagala qaade alaa tara miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fiih waxaan ku sugannahay fayaquulu wuxuu dhihi doonaa ciisa ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooda alyowma maalinta maanta qadaban cara oo lam yaqlab uusan caroonin qablahu hortii milahu isagoo kale walan yaqlab uusan caroon doonin bacdahu gadaashii milahu isagoo kale walam yadkur denban wax dembi u galayna muusan sheegin wuxuu ku gaabsaday nafsii nafsii nafsii naftaydi naftaydi naftaydi halkan marka waxaa soo bixi doonta sayidnimada nabigeena calayhi salaatu wasalaam idhabuu aada ilaa hayri idhabuu ilaa muxamadin sala allahu caleh waslm nebi moxamed aada ayaa marka uu dhihi doonaa weyaan wa fii riwaayatin fayatuunii waa ii imaanayaan fayatuunii waa ii imaanayaan anoo nebi maxamed ay imaanayaan dadkii iyagoo yaacayaan oo dudayaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan ya muxamadu muxamadow anta rasuululahi baata rasuulka alle wa khaatama alambiyaai ambiyada kan u dambeeya ayaa tahay waqad afar allahu alla wuu dhaafay laka adiga maa shay iyuu ku dhaafay taqadama hormaray min dembika dembigaada wamaa taahara wix muxuuha dib maray ishfac lanaa noo ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey weyaan alaa tara miyaadan u jeedin ilaa maa naxnu fii waxaan ku sugannahay faanaliqu waan tallaaba qaadaya marka waan dhaqaaqaya faatii waxaan tagayaa marka taxta alcarshi carshiga hoostiisaan tegi nacam wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya carshiga allah hortiisa ay hoostiisa ayaan tegi faaqacu waan dhici marka saajidan sujuud ayaan lirabbi rabbiga u dhaca wayaan uma yaftaxu allahu allah ii furi calaya dushayda min maxaamidihi mahadyaalkiisa alla aan mahadiyo iyo waxusni hanaa'i ammaan wanaag calayhi asagaaan ammaana shayan shay ayuu rabbi ii furi lam yaftaxuu uusan u firin calaa axadi u furin calaa axadin qof qablii ani iga horreeyey uusan rabbi u furin ayuu ii furi doonaa weeyaan wax lala yaabo oo alla ammaantiis iyo mahadiis iyo waxaa weyaan ammaan wanaagga ayuu ilaahay carabkayga ka sii dayn doonaa weyaan uma yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa muddo markaan sujuudsana intaasna alla aan ammaano oon alla muxuu ahaa mahadiyo yaa tucطaha lagu siiye ama waa lagu siinaya washfac ergey tashafaca lagaa erga qaado weeyaan fa arfacu waan kor u qaadaya ra'sii madaxaygan kor u qaadaya faaquul waxaan dhihi marka ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbi oo ummadayda rabbi oo ummadayda ayaan dhihi fa yuqaalu markaasaa la dhihi yaa muxamadu muxamadow rabbi baa marka adkhil geli min ummatika ummadaada man laa xisaaba calayhim dadka xisaabta aanan dushooda ay ahaanin min albaabi alyman albaabka midigta ka geli oo min abwaabi اljannati jannada abaabaheeda ka mid ah wahum shurakaau الnaas wahum dadka soo haro ummadaada ka mid on ah, kuwaas mxuu ahay xisaabta aan laga rabin ummadaada ka mid ahna shurakaau الnaas dadka ay la wadaagaan fii ma siwa dalika intaa wixii ka soo haray oo min alabwaabi albaabada jannada oo kale oo kale oo soo haray ay ummadaada soo hartay oo kuwan uma qaala wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay inamaa bayna almisraacayni labada kala furitaan amaba albaabkan hadda horteenna labadiisa mxuu aha meeshuu ka kala baxaya oo albaab marka loo kala rogo oo min masaaric aljannati jannada albaabadeeda kala rogankooda kamaa bayna makkata wa hajar maka iyo hajar meesha la aad u kala fog ayaa waxaa weeyaan me ay u dhexaysaa weeyaan aw kamaa bayna makkata wa busra maka iyo busra oo meel aad u fog shaam afafkeeda ah intaasay isu jiraan weyaan waa meel aad weyn halka albaab labadoodii muxuu ahay gediska halka gedis intaas ayuu jira gediska intaas ayuu jiraa weyaan marka nabigeena calayi sala slam meeshii aad nabi aadam ilaa nabi ciise calayhim asalaam jamiican ay ka wada cudur daateen oy nafsii nafsii la soo istaageen ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi ayuu nabiga la istaagay alayh sala slam saas ayuu marka wuxuu ku noqday ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama saas ayuu nabigeena ku noqday calayhi salatu slam muttafaqun caleyhi xadidka muttafaq xadiid kaleo kaa ka dheer ayaan galnay marka xadiid kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad wa ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qal wuxuu yidhi ibn cabaas xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo maka imaadka u yimid oo nabi ismaaciil iyo hooyadii keenay kadibna kacbada dhisitaanka u dhisay ayuu ka sheekaynaya asna waa xadiid noocaasa oo dhirir badan oo qiimo badan weeyaan kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad wa ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas jaa ibraahimu nabi ibraahim ayaa la yimid biummi ismaaciila ismaaciil hooyadii waa haajare wa bibnihaa iyo canugeedii ismaaciila ahaa wahiya iyadana turdicuhu ay nuujinaysa xataa wadacahaa ilaa uu ka dhigo ood ka dejiyay cinda albeyti kacbada agteeda weeyaan cinda dawxatin geed aada u weyn oo fowqa zamzama mxuu aha ceelka zamzam dushiisa ku yeelay fii acla masjidi masjidka qaybtiisa sare oo yara mxuuaha dhanka buurtasafa xaggeed yara xigta weyaan walaysa ma ahayn bimakata magaalada maka yowmaidin maalinta iyada axadun qof ku noolay lama arkin weyaan walaysa biha maaun biyana ma qabin weyaan meel iska qalalan ahayd waa meel waadihoo qalalan fawadacahumaa wuu dejiyey nabi ibraahim hunaaka meeshaas ayuu dhigay umu ismaaciil iyo mxuuah ismaaciil weyaan wadaca wuxuu dhigay cindahumaa agtoodana jiraaban dambiil ama jiraab ayuu agdhigay fiihi jiraabka ay ku dhex sugan tahay tamrun timir iyo wasiqaaun sibraar iyo waaliro biyo ku jiraan fiihi maaun fiihi ay ku dhex jiraan maaun biyo weyaan uma intaa kadib qafaa waa dusha ayuu jeodiyey ibraahiimu nabi ibraahim munaliqan isagoo iska taga dusha ayuu ujeodi w iska tagay qoorta ayuu ujeedi weyaan fatabicatu waxaa dabagashay oo raacday ummu ismaaciil nabi ismaaciil hooyadii faqaalat waxay tidhi yaa ibraahiimu ibraahiimu ayna tadhabu xaggeed u socotaa watatrukuna ad nooga tegaysaa bi hada alwaadi waadigan alladii waadigaasoo laysa fiihi aniisun qof wehel uusan joogin walaa shayun wax kale oo joogan aan la arkin oo nolol ay ka jirin fa qaalat lahu waxay u tiri dalika arrinka isaga miraaran dhowr jeer ay hadalka ku tiri wajacala wuxuu gudaga laa yaltafitu inaysan soo milacsanayn ousan soo fiirinayn ilaahay iyada qaalat waxay tiri lahu isaga allahu amaraka bi ma ilaahay baa sidaa ku faray qaala wuxuu yihi nacam ha allah ifaray qaalat waxay tihi idan haddii ay sidaa tahay laa yudayicunaa alla nama dayacayo weyaan laa yudayicunaa alla nama dayacayo haddii marba alla uu ku faraysaan ilaahay kufarnama ma dayacayo waa mu'minad weeyaan wajacala wuxuu gudagelay marka nacam uma intaa kadib cafwan rajacat way laabatay fanalaqa ibraahimno ibrahim uu iska tagay xataa idaa kaana markuu ahaado cinda aaniya meel fangor ah ama takad xayu meel laa yarawnahu ay ismaaciil iyo hooyadii ay arkaynin istaqbala wuxuu usoo jeediyey biwajhi wejigiisa albeyta kacbada xaggeeda ayuu soo qaabilay marka iyada kacbada ma dhisan tabcan laakiin asaaskii ayaa meesha ku yeela weeyaan foundationkii ayib istaqbala biwajhi wejigiisa ayuu la soo qaabilay albeyta kacbadii uma dacaa wuxuu ku ducooyey bi haaulaai dacawaat dacooyinka nooc oo kuwaan ah weyaan farafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday faqaala wuxuu inii aniga askantu waxaan dejiyey min duriyatii caruurtayda biwaadin waadi ayaan dejiyey hayri dii zarcin mid u saaxib aanan ahayn wax soo baxa zarci iyo abuur iyo muxuu ahaa aanan lahayn weyaan biwaadin waadi oo hayri dii zarcin abuur aanan lahayn oo meela wax ka soo baxaan ama meel wax ku yeelaan aanan ahayn cinda beytika almuxaram gurigaada muxuu xurmada agtiisa rabbana liyuqiimu الsalaa fajcal afidata min annaas tahwi ilayhim warzuqu min ahamaraati lacallahum yashkuruun ilaa halkaas uu ka gaara ayuu ducadaas ku ducaysta weyaan wajcalat waxay guda gashay ummu ismaaciilnabi ismaaciil hooyadii turdicu inay nuujisa ismaaciila ismaaciil ay nuujisa aw tashrabu ay ka cabto min dalika almaa biyaha iyaga ay ka cabto weyaan xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa fi siqaa'i sibraarka wuxuu ku sugnaa oo biyaha ay dhammaadeen caishat way oontay wa caisha ibnuha canugeedan waa oomay wajacalat waxay guda gashay tanduru inay eegto ilayhi canugii yaltawi isaga oo mxu wilwilooma ama rafto weeyaan aw sa u galangasho weyaan aw qaala wuxuu yidhi yatalabatu galangasho weyaan fanalaat way gashay canugeed wuxuu la galangalanaya baahi iyo oon buu la galangalanaya la rafaadsanya weyaan fanalaqat way tagtay karaahiyata an tandura ilayhi inay eegto oy fiiriso canugio nafbaxa oo xaaladiisa ay noocaas tahay inay eegto carar ay ka cararayso iyo neceb ay neceb tahay ay iska dhaqaaqday weyaan fawajadat asafa buurta safa oo hadda muxuu ahaa markii kala taga kacbada amaba arkaanta xajka iyo cumrada labadaba kamida mid ah ayay mxuu ahay fuusho weeyaan fawajadat isafa buur safa ayaa heshay aqraba jabalin buurkan ugu dhow fi lardi arlada oo yaliha iyada soo ariiryaliha iyada la soo xariiro arlada buur ugu dhow waxay noqotay safa weeyaan faqaamat calayhi waxbay isuma jiraanba safa iyo hadda iyo meesha ceelka zamzamka uu ku yeelo oo canug u joogay meeshaan weysada hadda mxuu intaa inoo jirta weysadan oo dambe xitaa waa ka dhowdaha intay iskaga dhow yihin weyaan ama inahaas waa taqriiban ilaa weysada albaabkan sabanka meesha lagaga baxa intaas kama foga awajadat waaysaaa buurta msaaaqraba jabalin buurkan ugu dhowaan badan filardi arlada oo yeliha iyada la soo xariira weyaan oo ku dhow faqaamat caleyh way ku dul istaagtay uma istaqbalat waxay u soo jeestay alwaadi waadiga usoo jeestay waadiga marka wuxuu ka xigaa dhanka marwo xaggeeda ka xigaa tanduru iyadoo fiirinaysa hal tara ina aragta axadan qofna falam tara axadan qof ma ayna arkin fahabadat way ka soo hobatay min asafa buurta safa ay ka soo hobatay xataa balagat alwaadi ilaa waadiga ay waxay timid almarwata marw ayay timid naam fahabadat min asafa xataa balagat ilwaadi rafacat waxay kor u qaaday arafa dircihaa diriceedii darafkiisa ay kor u qaaday weyaan uma sacad kadibna way orotay sacya alinsaani qof orodkiis almajhuudi la dhibaateeyey aad u rafaadsan weyaan xataa jaawazat ilwaadi ilaa waadiga ay ka gudubta uma atat ilmarwata marw ay timid faqaamat calayhi way ku dul istaagtay fanadarat way fiirisay haltara fiirfiirisay haltara inay aragto axadan qofna falam tara ma ay arkin axadan qof ma aynan arkin fafacalat way samaysay daalika orodka isaga iyo socodkaas oo safa marwa marna ay halkaan tagta marna halka aaddo sabc maraat toddoba jeer ayay saa samaysay weyaan faqaamat calayha way ku dul istaagtay fanadarat way fiirisay nacam fafacala dalik sabca maraatin qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ibnu cabbaas oo raawiga xadiidkaah wuxuu yidhi qaala nabi nabi wuxuu yidhi sal alla slm fadalika arrinka isaga sacyu nnaasi dadka orodka ay sacyiyaan weeyaan baynahuma safa marwa waxaa dayanaya ummu ismaaciil ayaa lagaga dayanaya weyaan falama ashrafat markii ay ku dhowaatay cala almarwati marwa samicat waxay maqashay sawtan dhawaaq ayay maqashay faqaalat waxay tidhi sah aamus weyaan turiidu nafsa nafteeda aamusanaysa naftii nafteeday leeda aamus qofku markuu dhibaysan yahay wax walba ay ka suuragalayaan weyaan xitaa iyada neefteeda iyo socod dhaqaaqeeda ay leedahay aamus bal adiis muxuu ahaa isku xir neefta oo warka aad u dhegayso oo qof aad uma tasamacat way dhegaysatay ama waa isdhegaysiisay dhawaaqii ayay isdhegaysiisay weyaan fa samicat waxay maqashay aydan mar labaadna haddana cod ayay maqashay fa qaalat waxay tidhi qad asmacta waad maqashiisay oo codkaadii qofkii inaad maqle aad rabtay wuu maqlay weyaan in kaana hadduu ahaada ahaaday cindak agtaada qowthun gargaar hadduu ahaaday qofkii u baahnaa wuu ku maqlay weyaan oo haddii aad wa gargaar hayso lasoo mxuu ahaa degdego keen weyaan faidaa waaba isagoo hiya iyada bilmalaki malak e, aragtay weyaan oo la taagan yahay cinda mowdici zamzam meesha zamzam uu ka burqaday oo hadda xajalaswadka ku aadan oo masafo iyo udhexaysa xajalaswadka waaba iyadoo mxuu ahaa malag uu taagan yahay weyaan fabaxaa wuu barbaaray bicaqibi ciribtiisa aw qaala wuxuu yidhi bijanaaxi mxuu ahaa garabkiisa xataa dahara almaau ilaa biyaha ay ka soo daahiraan oy bannaan ka yimaadaan weyaan fa jacalat waxay guda geshay markan tuxawiduhu inay xawd ay darayso weyaan oy caradii iyo bacaadkii ay ku celiso biyihii oo sida darki ay ugu ceshato weyaan caradii ayay gudagesha weyaan nacam wa taquulu ay tafcalu ay ku samaysa biyadiha gacanteeda haakadaa saas ay maxuu caradii ay saa biyihii ugu soo duwato oy biyihii ku ceshato carrada weyaan moositaan camal sida wax loo moosoo kale <clears throat> wacalat waxay guda gashay taqrifu inay darsato almaa biyihii fii siqaa'iha sibraarkeeda ay ku darsata wa huwa isagana biyihii yafuuru oo uu burqana bacdamaa tahrif mar alla markay daratana taqruf ay dartaba biyaha soo darsato gacmaha ku darsataba way sii burqanayaan biyihii weeyaan wa fii riwaayatin riwaayana biqadri maa taqrifu inta ay darato oy biyaha ay ka darsato in la eg ayaa biyihii ay soo burqanayaan weeyaan qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi qaala nebi nebi wuxu yih sal slam raxima allah allah u naxariista umma ismaaciil allah u naxariista low tarakat zamzama biyaha zamzam haddii ay iskaga tegi lahayd oo qaala wuxuu yidhi low lam taqrif haddii ayna ka darin min almaai biyaha lakaana wuxuu ahaan lahay zamzama lakaanat zamzamu ceelka zamzam waxay ahaan lahayd biya zamzam caynan il maciinan oo qulqusho oo socota oo sidii muxuu ahaa biyo caadi oo socda ay ahaan lahayd weyaan ceel duleelo oo muxuu ahaa laga soo darsado biyo yar ma ahaadeen biyo aad u badan oo muxuu aad u qiimo badan oo tiro badan ay ama qaal nabigen wuxuu yidhi alayh slat slam fasharibat way ka cabtay waardacat waxay nuujisay waladaha canugeeda faqaala laha almalaku malag wuxuu yidhi laa takhaafuu ha ka baqina addaycata inaad dayacantaan ood muxuua halkan ku dhibootaan ha ka baqina fa ina haa halkan waxaa ku yeela beytullaahi beytka alle ayaa ku yeela waa kacbada weeyaan yabniihi waxaa dhisi doona beytka alleh haada algulaamu canugan oo ismaaciil oo adeaad dhashay iyo abuuha biis oo muxuua ah, nebi ibraahim ayaa dhisi doona weyaan faina allaha la weyne laa yudayicu ma dayac ahlahu beytkan ahlkiisa ilahay ma dayaca weeyaan wa kaana albeytu beytka wuxuu aha murtafican mid kor u kacsan min alardi arlada ka raabiyati meel yara fuqsan weyaan oo kor yara aadan dhulka meel ka yara kacsan taatiihi suyuulu waxaa u imaan jirtay daadka ayaa imaan jiray daadka markuu yimaada fata'hudu daadka maxaa marka ay qaadi jirtay can yamiinihi midigtiisa meesha kor u qaadan iyo wa can shimaalihi bidaxdiisa weyaan meel fakanat waxay ahaatay kadalika xataa marat bihim fakanat waxay ahaatay kadalika arrinka asaga oo inay meeshii biyihii ka cabto oo ay ku noolaato oo xaaladeeda ay degto saasay ku sugnaada weeyaan xataa marat ilaa ay ka soo martay bihim iyaga rufqatun safaray amaba muxuuah jamaaca iyo gruub oo min jurham qabiilka reer jurham aw ahla beytin hal muxuu ahay qaws oo ayagoo muxuu ahaa ka soo min ariiqi kada meesha kadaala jidkeeda soo maray weyaan fanazaluu way degeen fii asfali makata maka muxuu ahay qaybteeda hoos ay degeen weyaan fara'ow waxay arkeen daa'iran shimbir oo caa'ifan meel ku wareega saas u wareegaysana ayay arkeen weyaan shimbirka markuu biyaha iyo waxyaabahaas ay hoostiisa ay jiraan saasuu meesha ugu wareegaystaa weyaan <clears throat> fara'ow waxay arkeen wareegeysana faqaaluu waxay yidhahdeen ina hada aa'ir shimbirkanoo kana layaduur wuxuu ku wareegay calaa maain meeshana biyihii ay ogeen lacahdunaa wakhtiganaga bi hada alwaadi waadigan annaga nooga dambaysay waadigan goorta nooga dambaysay wamaa fiihi maaun biyo kuma sugneen weyaan wamaa fiihi kuma sugneen maaun biyo fa arsaluu waxay direen marka jariyan aw jariyayni laba qof oo adeegayaal ah ayay direen weyaan oo meesha soo fiiriyo oo sahan ah weyaan sahan iyo waxaad tidhahdaba fa idaa hum waaba iyagoo bilmaa'i biyihii waxaa weeyaan meeshii ay ku jiraan oo meeshii biyi ay badhooban yihiin weyaan farajacuu waa laabteen fa ahbarahum way u fa aqbaluu way soo qaabileen wa ummu ismaaciil ummu ismaaciil cinda almaai biyaha ay ag joogto weyaan fa qaaluu waxay yihahdeen ata'daniina lanaa ma noo idmaysaa an nanzila cindaki agtaada inaan soo degna qaalat waxay tii nacamha walaakin warka lagu laabay laa xaqa xaq iyo maamul iyo awood lakum adinka kumalihdin filmaai biyaha biyahan anaa mas-uulka ah adinku wa mas biyahana waxaa weyaan haba yaraata ilama qabsan kartaan qaalu waxay nacam ha adiga ayaa mas-uulka adiga kulama qabsanayna weyaan qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay ali fa alfaa wuxuu helay dalika arrinka asaga umma ismaaciil nabi ismaaciil arrinta iyada ah um, uh, umma ismaaciil hooyadii arrinta iyada arrin ay heshay oo helay oo haleelay oy jeclaatay ayuu noqday weyaan wahiya iyadana tuxibu waxay jeceshahay oy aad u danaynaysa alunsa inay hesho wehel ilankeligeda meesha ku dhibaatootay oy ku cidlootay weyaan fa way ag degeen waxay u direen ilaa ahlihim reerkoodii kale fa nazaluu macahum iyaga soo degeen meeshu magaala iska noqotay weyaan xataa idaa kaanuu markay ahaadeen biha iyada ahla ahbiyaatin dad guryo badan oo guryo dhowra ah meesha markay ku noqdeen washaba uu dalinyaroobay alghulaamu canugii nabi ismaaciil ahay oo tacalama uu bartay alcarabiyata luqadda carabiga uu bartay weyaan minhum ayaga ka bartay wa anfasahum uu muxuu ahay cajabgeliyey oo ninka ugu wanaagsan ugu qiimaha badan aad noqday anfas waa qofka waa wanaagga ugu wanaag badan wa qofkooda muxuu looga cajab badan u noqday xiina shaba markuu muxuu ahaa dhalinyaroobay weeyaan wa anfasahum wa xiina shaba markuu dhalinyaroobay nin muxuu ahay looga cajab ugu cajab badan ugu qiimo badan oo ugu wanaag badan ayuu noqday weyaan falama adraka markuu muxuu ahaa baaluqay oo nin qaangaar noqday zawajuu waxay ku dareen imra'atan haweeney oo minhum ayay ka mid gabar bay ku dareen weyaan wamaatat kadibna way geeriyootay ummu ismaaciil raximah allah fa jaa waxaa yimid ibraahiimu nabi ibraahim ayaa yimid bacdama tazawaja ismaaciilu markuu nabi ismaaciil guursaday kadib yutaalicu isagoo muxuu ahay eega oo fiirna tarikatahu dadkii uu ka tagay dadkii uu halkaas uga tagay isagoo fiirna weyaan falam yajid muusan helin ismaaciila nabi ismaaciil lama uusan kulmin fasa'ala wuxuu weydiye imraata haweenaydiisa canhu ismaaciil ayuu ka weydiiyey oo ismaaciil ka warna ninkaadii aawe fa qaalat waxay tihi kharaja wuu baxay wafii riwaayati riwaayadna yasiidu isagoo noo ugaaralaanaga noo ugaara weyaan ugaarta marka dhaqanka carbeed ilaa hadeertaan la joogo ugaarta aad bay ugu ba'an yihiin weyaan annagana waa isku ceebinaa uma intaa kadib sa'alahaa wuu weydiiyey can cayshihim noloshooda iyo wahay-aatihim xaaladooda iyo muxuu ahaa dhaqankooda iyo noloshooda iyo sida ay ku nool yihiin ayuu ka warramay iyo xaalkooda weyaan faqaalat waxay tihi naxnu annaga bisharin dhib ayaan ku sugannahay naxnu annaga fii dayqin ciriiri iyo washidatin dhibaato ayaan ku sugannahay fashakat ilayhi waa u sheegatay marka dhibaato mana ogsono qofku qofkaad yahay weyaan qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim faida jaa zawjiki ninkaad hadduu yimaado faaqri'ii ku ahri calayhi dushiisa asalaam ku ahri waqulii waxaa u tirahdaa lahu isaga yuayir ha badela catabata baabihi albaabkiisa ilinkiisa ha badela weeyaan iradda albaabka ha badela weeyaan falamaa jaa ismaaciilu markuu nabi ismaaciil yimid kaanahu waaba isaga aanasa dareemay shayan wax dareemay udagii iyo maxbuu dareemay aabbihiis weyaan faqala wuxuu yidhi hal jaakum idin yimid min axadin qof ma idin yimid weyaan qaalat waxay tii nacam ha ja'ana waxaa noo yimid shaykhun oday oo kada wakada sasaa noo yimid oday noocaasa noo yimid fasalnaa wuxuuna weydiiyey canka xaggaada naga kaa weydiiyey faahbartu waan u warramay fasalnii wuxuu weydiiyey kayfa cayshuna noloshanaga siday tahay faahbartu waxaan u sheegay ana anaga fii jahdin dhibaato iyo shidatin masaa'ibi dhibaato inayna haysato oo xaaladanaga ay culus tahay iyo faqri uuna dilay ayaan u sheegtay weyan qaala wuxuu yidhi falawsaaki bishayin wax makuu dardaarmay wax makuu sheegay qaalat waxay tihi ha nacam ha wax uu kugula ma la arkaa qaalat waxay tii nacma amaranii wuxuu i faray an uqri'a inaan ahriya calayka dushaada salaama nabadgelya oo salaam aan kugu ahriya weyaan wayaquulu wuxuu leeyahay hayir waxaad badashaa catabati baabika albaabkaaba iridiisa badel weyaan qaala wuxuu yidhi daaka kaas amaba tiirkiisa badel weyaan qaala wuxuu yidhi daaka ka isaga abi aabbahe weeyaan waqad amaranii wuxuu ii faray an ufaariqika inaan ku faaruqo oon ku furo ayuu fara weyaan alxiqii haleel biahlig reerkaada haleen fa allaqa wuu weyaan watazawaja wuu guursaday minhum minkrajurhum ayuu ka guursaday ra gabar kale ayuu ka guursaday falabia canhum wuu ka nagaaday uu ka maqnaaday ibraahiimuna ibraahim maa shaa allah allo intuu doono inuu ka nagaado uu ka maqnaada weyaan uma ataahum uu yimid bacdu mar dambe u yimid falam yajidhum muusan helin mar labaad maalinimu imaana maalintii ninka uu ku maqnay ugaar fadakhala cala imraati haweenaydiis u galay fasaala canhu markaasuu ka weydiiyey oo wuxuu yidhi awey ninkii oo raashiin iyo mxuu waxaan cuna ayuu noo doonay weyaan ugaar ayuu noo aaday qala wuxuu yidhi kayfa antum sidee wasa'ala wuxuu ka weydiiyey can cishihim noloshooda wa hay'atihim xaaladdooda weyaan faqaalat waxay tii naxnu anaga bikhayrin khayr ayaan ku sugannahay iyo wa waasicnimo ayaan ku sugannahay waanat waxay ku ammaantay cala allah alla weyne tacala koraaye waanat waxay ammaantay cala allah alla tacaala ayay ammaantay weyaan ilahay nicmada iyo barwaaqada u siiyey ayay ilahay ku ammaantay subxana wa tacala allah ku mahadaysay faqala wuxuu yidhi maa tacaamakum cunadiinna maxay tahay qaalat waxay tihi allaxmu waa hilib qaala wuxuu yidhi famaa sharaabukum cabitaankiina muxuu yihi qaalat waxay tir almaa wa bihi zamzam maashu u dhooban hilibkana waa la ugaarani qaala wuxuu yidhi allahuma allahi ubaarik u barakay lahum ayaga fi laxmi hilibka u barakay iwalmaai biyaha u barakay ayuu ugu duceeyey weeyaan qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allah alay slam walow lam yakun walam yakun uma sugnaan lahum ayaga yowma idin maalinta iyada xabun xabad ama raashiinka caadiga oo gellayda iyo wixii la ah ma ay uma sugnaanin weeyaan walow kaana lahum hadduu u sugnaan lahay dacaa lahum wuu u ducayn lahay fiihi xabadka asaga ah iyo muxuu ahaa aruurkaas ayuu ugu ducayn lahay weyaan qaala wuxuu yidhi fahumaa iyaga laa yakhlu lama gooni noqdo oo lama keli noqdo calayhima dushooda axadun qof biqayri makata maka meelaan ahayn ilaa haddii ay muxuu ay dhacdo lam yuwaafiqaahu ma waafaqaan oo caafimaad muxuu ahaa taama ah, kaligood kuma hela weyaan ayuu yidhi weyaan inta aan soo marray in ku dhow dhiman xadiidka insha allahu tacala habeen dambe ayaan kamili doonaa cafwan habeen dambe maaha waa habeenka sabtida habeen dambe waa jimca insha allah muxaadara uu leeyahay sheekh cajiib shee cabdilcaziz cajiib ayaa jiri doonta insha allah habeenka sabtiga ayaan geli doonaa qaybta soo hartay habeenka axadda ah waxaa jiri doonta muxaadara uu geli doona maxamed doctor cabdilcaziiz cali axmed hadduu ilaahay subxaana wa tacaala cinwaankeedu inuu yahay maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo beryaha noqday nin walba miduu sheegta mirka midka xaqa iyo midka aanan jirin in loo kala caday ummadda waa muhiim eh, habeenka isniintan insha allahu tacaala sheekh maxamuud shibli ayaa insha allahu tacala isna eh, ka warrami doona eh, nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa iyo sunnadiisa iyo itibaaciisa xaqiiqiga ah iyo xukunka mawlidka hadda bishan rabiiculawal oo loo yaqaano mawlidka iyo xukunkiisa insha allahu tacala habeenka isniinta ayuu asna muxaadaro qiimo badan ka geli doonaa kadib ayaan insha allahu tacala kitaabka duu noo dhammaan waaya habeenka sabtiga ah habeenka talaada ayaan insha allahu tacala kitaabka gabagabayn doonaa biidn illahi caza wajal sheekh shibli ha ha sheekh doctor cabdilcasiis waa habeenka waxaa u horeeya muxaadarada habeen dambe waa sheekh cabdilcasiis cajiib oo jimcaha habeen dambe insha allahu tacala muxaadara ayuu geli doonaa waa jimcaha habeenka jimcada habeen dambe habeenka sabtiga ah kitaabkuu noo jiri doona annaga sidayna caadigahay kitaabkuu jiraya habeenka axadda ahna doctor cabdicaiis cali axmed ayaa maxabada nabigeena cai sla slam ka sheekayn doona muxaadaro qayima geli doona kadibna muxaadaro mawliidka iyo xukunkiisa iyo wuxuu yahay taarikhdiisa ka warramaysana insha allah tacala sheekh maxamuud shibli ayaa geli doona habeenka isniinta ah haddii uusan annaga sabtiga marka habeenka kitaabka noo dhammaanin habeenka talaadada insha allah tacala kitaabku noo jiri doona hada wallahu aclam wasal allahu ala abdi wasal allahu ala abdihi rasuuli mustafa